alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin وashhadu an laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah واشhهd أن محمدا عبده ورسuله اللهم علمنا ma ينفعنا وانفعنا بma علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد waa kitaabkeenii الأdب المفرد لأbي cabdاللahi محamed بن إسmاعيل البخhariي رaximه الله taعالى waana darsigeennii toddobiyo tobnaad wuxuuna ka bilaabmanayaa xadiiska saddex boqol afartan iyo toddobo qaala almusanifu raximah allahu tacaala baabu man zaara qowman fadacima cindahum wuxuu baabu yahay man zaara qowman qoom ruuxii soo siyaartoo soo booqda oo fadacima quuta raashinkii iyo martisoorkii ay siiyeen cindahum iyaga agtooda ku quuta qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed ibnu salaam maxamed ibnu salaam albikindi qaala xadaana cabdilwahaab ibn cabdilmajiid asaqafi can khaalid ibnu mihraan khaalid alxadaa can anas ibni siriin can anas ibni malikin ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalama saara ahla beytin rasuulka ilaahay saara wuxuu booqdoo siyaartay ahla beytin ahlu beyt buu siyaartay waa anas ibnu maalik reerkoode ahlu beytkaasoo min alansaari ansaar ka mida fadacima wuu quutay raashinkii cindahum agtooda yacnii fadacima wuu quutay cindahum agtooda dacaaman cunto falamaa kharaja markuu baxay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi amara wuxuu faray bimakaanin boos oo min albeyti guriga ka mid ah fanudixa lahu waa loo rusheeyey calaa bisaadin gogol nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh salligii ama cawdii uu ku tukanayey baa xoogaa biyo a ah lagu shushubay fa sallaa calayhi waa ku tukaday bisaadkii iyo gogoshii wa dacaa lahum qoyskii yacni markaa martisoorka u sameeyeyna waa u duceeyey nebigu sala allahu caleyh wasalam xadiisku waa xadiis yacni bukhaari iyo muslimba ay warinayaan qoyska nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh marti soore ee gurigooda uu ku tukadayna waa anas ibnu maalik qoyskiisa hooyadii umu sulaym yacni ayaa marti qaaday kitaabkii hore alshamaa'ilu almuxamadiya waalkhasaa'ilu almustafawiyana waynu ku soo marnay buhaari baa fii saxiixii ku warinaya kitaabu aladab raqamka lixdan iyo shanaad buu ku warinaya ayb qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa ibnu xujur cali ibnu xujur asacdi qaala ahbaranaa saalix bnu cumar alwasidi waasiqa can abi khaldata waa khaalid ibnu sulaymaan yani markaa waa saduuq qaala wuxuu ihi jaءa cabdilkariim abu umaya cabdilkariim abu umaya ninka la yidhaahdo ayaa yimi waa cabdilkariim ibni abilmukhaariq kunyadiisana waxaa loo yaqaanaa abu umaya waana nin daciif ahoo alimaamu muslim fi lmuqadima uu kaga waramay cabdilkariim ibnu umaya aljasari ayaa loo yaqaan ilaa abi caliyata ariyaaxi taabicigaas uu yimi wa calayhi ayadoo abi umaya ninka la yidhaahdo dushiisa uu ahaaday siyaabu suufin yani dhar suufa dhar suufa yacnii dhar xoogaa cudbiya oo markaa aan nadaafadii ku jirin oo ay ka muuqato duug iyo xoogaa wasaq ay ka muuqato ayuu u yimi faqaala lahu abuu caaliya abuu caaliya wuxuu ku yidhi innamaa haadihi midani waxa weeye waa siyaabu ruhbaan dharkanaad sidato waa dharkii boobabka kaniisaduhu ay qaadan jireen dharkii boobabka kaniisaduhu ay qaadan jireen weeye maaha dharka dadka islaamka waxaa lagu yaqaanaa inay isqurxiyaan oo bilicdooda ay ilaaliyaan wuxuu yidhi yani markaa inamaa haadihi midani waxa weeye waa siyaabu ruhbaani yanii ruhbaanta iyo boobabka nimanka kaniisadaha jooga dharkoodii wahay in kaana almuslimuuna yani waa ina oo mukhafafa min asaqiila inahu kaana wuxuu ahaa almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen idaa tasaawaruu markay isbooqanayaan tajamaluu way isqurxinayeen muslimiinta dhaqanka iyo caadada lagu yaqaana waxa weeye hadday isbooqanayaan waa isqurxiyaan maxaa yeelay ruuxu inuu isqurxiyo wax u diidayaa ma jiro ilahay baa wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadih waطayibaati min alrisq wuxuu nebigeenu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh in allaha tacaala ida ancama cala cabdihi yuxibu an yara asara nicmatihi ilaahay addoonkiisa hadduu u nicmeeyo nicmo oo ugu deeqo wuxuu jecel yahay nicmada raadkeedii yacni markaa inuu ka arko oo dushiisa uu ka muuqdo wayakrahu albu'sa waatabaa'us isbasaasaynta iyo yacni ruuxu inuu xaalad xun iyo muuqaal xun uu muujiyana nebigu waa necab yahay alle waa necab yahay buu yidhi xadiiska hore yani markaa asarta hore iyaduna waa waa xasan waa saxiixun mucdal adabulmufradka ayaa yani markaa uu ku saxiix yeelay cabdilkariim yani abuu umaya nin kale oo daciifana qisadu dee isagay ku saabsantahay riwaaya min